bsm اllahi الرحmn الرaحيim alxamdu لlh rb العaalamiin وأصlي وأsلm عlى rasuuli الlah وعlى آlih وصaxbih wman saara عlى nahjih واstaqاam wbacd waxaynu dhexda kaga jirnay ribadii oo aynu tilmaannay inay ku soo ururayso min xaysu اlasli laba qaybood qayb bayca gelaysa oo bayca markaa gelaysa iyo qayb riba duyuun noqonaysa oo wixii qardi iyo dayn ah markaa gelaysa waxaynu kaloo tilmaannay xadiiskan cubaad ibnu saamit ahlulcilmigu inay isku qabteen ma lixda xadiisku sheegay ayay ribadu ku xasrisan tahay oo ku kooban tahay mise waa calaa sabiili tamhiiluna waa tusaale ahaanuun ama calaa sabiili alghaalib bay lixdan loo tilmaamaye way ka ballaadhan tahay waxaynu tilmaannay jumhuur ahlilcilmi inay mareen inay ka ballaadhan tahay oo aanay arrintu lixdanuun ahayn ee arrintu ay lixdan iyo kuwo cillada sharciga ah la wadaagsanaya inay gaadhayso intaa markii ay ahlulcilmigu tilmaameen qoladii yidhi xukumku waa xukum cillaysan oo waa macquululmacnaa waa mid ujeeddadiisa la fahmayo arrintuna lixdan xadiisku tilmaamay way ka badan tahay waxay isku qabteen waayahee cilladu maxay tahay qoloba meel bay ka saartay shiikhuna cabdiraxmaan naasiru sicdi raximahu allahu tacaala raxmatan waasica khilaafka ahlulcilmiga madhab ka mida buu doortay oo ah cilladu wasni iyo kayl inay noqonayso oo wax kasta oo la miisaamo maadaamoo dahabka iyo fidadu ay wasni asal ahaan u leeyihiin iyo wixii la beego ee la miiso maadaamoo cuntadu ay asal ahaan u leedahay makiil iyo in la miiso inay ribadu gelayso dariiqadaasuu maray oo madaahibta ahlulcilmiga mid ka mida ah laakiin in sha allahu tacaala waa ku khilaafi doonnaa imaamka raximah llahu tacaala raxmatan waasica madhabkiisana waynu ka baydhi doonnaa laakiin min xaysu اlasli ahlulcilmigu islama diidana cilladu inay laba un tahay ahlulcilmiga yidhi waa la cillaynayaa inay laba un tahay cilladu islama diidana oo dahabka iyo cillada wixii la doono ha lagu tilmaamo ama wasni ha lagu tilmaamo ama maalan mudlaqu hamaniya ha lagu tilmaamo ama maalan qalabatu thamaniya ha lagu tilmaamo ama waxyaabo kale ha loo idaafeeye inay dahabka iyo fidadu isku cillo yihiin oo wixii la soo haleeshiinayana cilladaa iyo sababkaa sharcigaa lagu soo haleeshiinayo sidii shalay aynu tilmaamayna baycii laynoo diiday waqtiga jumcada waxyaabihii la haleeshiinayey aynu u tilmaannay sababka loo haleeshiiyey afarta kalena inay isku cillo yihiin oo isku sabab yihiin ahlulcilmigu islama diidana laakiin waxay isku hayaan cilladu maxay tahay sababka loo yidhi ashyaada noocan ayaan la kala badinin ma sabab cilada ku jirtaa waa maxay oo min xaysulcumuum cilada guud haba ogaadeen oo waxa weeye maalan ribadii inay ku sugan tahay cila akhlaaqiya oo qofkii loo diidayo akhlaaqda jashaca iyo waxa weeyaan daydaynimada ku dhisan iyo mooryaannimada macnaha qofkii inuu iska ilaaliyo akhlaaqda waxa weeyaan adduun adduundoonun ku dhisan inay si guud ugu jirto ma diidana waxa weeyaan cillo iqtisaadiah iyo sabab iqtisaadiya oo dhaqaale ahaan in loo diidayo oo dadkii dabaqadda hoose ahaa haddii waxa weeyaan daynkii iskor baxo oo la dhibaateeyo oo marba bariiskaygu kaaga waa ka qaalisan yahe saddex iyo afar ii dhaafi la yidhaahdo inay dhib ku sugan tahay ikhtisaadiyahina islama diidana inay waxa weeye ku sugan tahay maalan maa yuuqiru shaxnaa iyo walbaqdaa wax hurinaya ummaddii inay isnacdo oo colaadii dhexdooda ka hurtaa inay ku jirtana islama diidana oo ummaddu haddii waxa weeye kuwooda baayac mushtarkee waxu hayaa bulshada had iyo jeer ay ka doonaan faa'iido culus uun oo ay dhibaateeyaan oo marba sixirka kor ugu qaadaan bulshadii colaad baa ku beermaysa colaad baa ku beermaysa hadday bulshadu kuwo isxidhiidhinayo oo ninka wax haystaa sakada siinayo oo sadaqada siinayo oo waxa weeyaan ramadaanada marmar wax aafurinayo ay noqotona see meeshii waxaa soo gelaysa bulshadii inay isku xidhnaato oo isu naxariisato oo aanad qofka xoolaha haysta la colloobine aad ogaato inuu meel culus kaaga beegan yahay marka ta noocaasi ee guud ahlulcilmigu islama diidanaa laakiin waxay rabaan oo cillada la baadhayaa tahay cilladii xukunku laga haleeshiin lahaa masaa'isha kale ee odhan lahaa waxaasaa ku sugan wixii sidaasahoo dhanna waa la xukun oo cilalshaa guud ee aynu hadda tilmaamaynay ayay dhammaan wadaagsadaan halkii ay taa ay farta ku fiiqi lahaayeen ayay isku hayaan markaynu soo ururino si aanay wakhti badan inooga qaadan waayo iyadoo qura haddaynu isdul taagno wax laga yaabaa wakhti badan inay qaadato khilaafka ahlucilmigu masalada ay isku qabteen waxaynu ku soo ururinaynaa dahabka iyo fidada cillada ku sugan iyo sababka sharciga ah ee ku sugan waxa weeye inuu shaygani yahay mudlaqu thamaniya baa ku sugan inay markaa qiimo uun ay u tahay waxa la kala iibsanayo oo had iyo jeer halbeegga iyo micyaarka amanulmabiicaadka lagu eego waxyaabaha la iibsanayo halbeega lagu eego inay tahay iyo waqiyamulmutlafaat iyo waxyaabaha baaba'ah waxa lagu qiimeeyo oo macnaha mutlaqu amaniya inay ku sugan tahay oo ay arrinta noocaasiyee tahay oo ay tahay micyaarka alladii yucrafu bihimaa qiimatu marka amwaal ayna tahay halbeega lagu aqoonsado qiimaha xoolaha iminka waynu aragno wakhtiyadan dambe marba had iyo jeer dowladda dhaqaalaheedu iyo awooddeedu kor maro ayaa had iyo jeer halbeeg noqota iyadoo lacagtu min xaysu lasli halbeegga tahay misna lacagta qoladaasaa sii kor marta iminka dolarka maraykanka oo kale dee wuxuu noqday halbeegga caalamka oo haddaad lacag fara badan oo somalilana bixiso ama soomaali kale a bixiso ama wadamada kale lacagahooda bixiso markiiba si loo garto taasi oo u dhiganta doolarka maraykanka intaasaa loodhan qadarka la sheegaya waxaa loo yaqaano dahabka iyo fidaduna asal iyagaa lacagaa u ah oo macal waddanka lacagtiisu kor maraysaa qiimaha macdaneed ee uu ka haysto dahabka iyo fidada iyo wixii la mid ah ayay lacagtiisu ku kor martaa ee maaha warqado uun iska kor maraya awooddiisa dhaqaale iyo siyaasadeed intay koru kacdaan lacagtiisuna koru kacaysaa maadaamay sidaa tahay dahabka iyo fidadu waa halbeega wax lagu kala qiimaysto haddii la doonayo meher in la sheego oo la kala qiimaysana xitaa hadduu geel ahaa oo aad leedahay geel ma haye maxaan ku siiyaa markiiba waa inaad wixii ashyaada lagu qiimayn jiray u noqotaa oo taada lacag ahaan waxay u dhigmaysaa intaa marka dahabka iyo fidadu lacagta wax lagu qiimaynayaabay ahaayeen sidaa daraaddeed bay rabadu u gashay ciladuna waa inay tahay wixii wax lagu kala qiimaysanay ee muطlaqu amaniya ay ku sugnayd taa macnaheedu maaha haddii waxba lagu kala qiimaysan waayo oo wax la yska xidhanayo dhegedhege iyo wax noocaasiya uu noqdo inuu ka baxayo muطlaqu amaniya ma aha ee si kastoo loo isticmaalo maadaamuu dahab iyo fido yahay aw maa yaquumu maqaamahuma ama wixii halkooda degaya oo lacagaha caalamkaba ah waxaynu leenahay waa ribadu way gelaysaa ribadu way gelaysaa taa qodobkaasaynu ka dhigaynaa amaa afartan shay ee kale cillada ku sugani maxay tahay haddii layna yidhaahdo maadaamaynu shiikha ku khilaafnay kelimaddii uu yidhi waa makiil waa wax la miiso waxaynu leenahay wax kasta oo labadaa qodobee uu kala qaaday ee makiilka iyo mawsuunka ayaynu isu geynaynaa oo waxaynu leenahay kullu maa kaana makiilan aw mawsuunan maca kownihi طacaaman oo ducmi baynu u geynaynaa waayo ashyaadan la sheegay waa cunto waxaynu leenahay wax kasta oo la miisaamo ama la halbeego oo makiin lagu sameeyo oo la miiso maca kownihi acaaman iyadoo lala qabo waxaani cuntana inuu yahay bishardi cuntana waa inuu yahay yajri fiihi ribaa ribadu way gelaysaa oo way ku soconaysaa marka waxaanu leenahay wax kasta oo la miiso ama la miisaamo cuntana ah cuntadu haddaanay nooc miisaan iyo miisid gala midna aanay ahayn geli mayso ribadu marka waxaanu leenahay wax kasta oo la halbeego ama la miisaamo cuntana ah ribadu waa gashaa afartanoo qura kuma koobna wax kasta oo dahab iyo fido maqaamkoodii degaya oo masalan lacagta wax lagu kala qiimaysto ah magacay doontaba ha loo bixiyeena ribadu waa gelaysaa lacagi noocay u tahayba cilladii labadaasaynu ka dhigaynaa oo labadii shiikhu doortay waa khilaafaynaa ee uu yidhi dahabkiiyo fidadana waa wasni wax kastoo la miisaamay ribadu gelaysaa waxaanu leenahay ma gelayso haddii xadiidka iyo biraha iyo waxaa la miisaamo geli afartan kalena waxaynu haleeshiinaynaa wixii cunto ah dacaam ah maca daalika lana miiso ama la miisaamo haddaan lana miisin lana miisaamin sida xabxabkii iyo wax la mid ah haba la cunee riba geli mayso baynu odhanayna hadduu yahdo war xabxabkaygani waa xabxabka meel heblaayo oo dhadhan gaaruu sameeyaa in saddex midhoo kaagaasa iga siiso riba geli maysa baynu odhanaynaa maxaa yeelay waa wax la cunaa oo waa madcuuma wax la cunaya laakiin mawsuunna maaha wax miisaan lagu eega maaha wax la miisana maaha oo miisid dheglaya la dardarayana maaha marka cilladii waxaynu ka dhignay wixii la miisaamo ama la miiso ee cunto ah markaynu intaa tilmaanno waxaynu kaloo tilmaamaynaa maadaamay cilladii laba noqotay oo naqdaynkiina isku meel mareen oo mutlaqu amaniya aynu nidhi intii madcuumaadka ahaydna isku meel mareen naqdaynka aan ku hormarnae ama madcuumaadkaba isku mar aan labadaba ka nidhaahnee ama naqdayn ha noqdeen ama madcuumaadka kay doonayaanba ha noqdeen mid kasta oo mid la jinsi ah oo ay isku magac yihiin lagu iibinayo ama haddii xagga lacagta laga eego ay isku dawlad yihiin maxnaa inay isku dowlad yihiin baa isku jinsi ka dhigaysa xaaladda noocaasiya waxaynu tilmaamaynaa lama kala badin karo labada shay ee isku jinsiga ah marka laysku iibinayo ribowiga ama xagga cuntada ha noqoto ama xagga naqdaynka ha noqote oo dahabka iyo fidada iyo wixii la haliishiye ha noqotee laba shay oo kastoo isku mida marka laysku iibinayo ribada labadeedii noocba way gelayaan ribada daynka halkan inoo dhig laakiin ribada bayca ayaa laba nooca lafteedu halkaan hormariye ribada baycu waa laba nooc riba alfadli iyo riba nasii'a bayca waxaa gelaya labadaa ribo riba alfadli iyo riba nasii'a waa ribadii kala badnaanta iyo ribadii dibdhigga marka marka laba shay oo isku mida laysku iibinayo labada ribaba waa ka suuragale waad iska ilaalinaysaa labada ribaba waa ka suuragal hadday labada shay kala jinsi noqdaanna riba nasii oo quraa ka suuragal ah balse ay cilatu ribadu ka dhaxayso miaalka aan ku caddayno si loo fahmo jinsigu waa wixii magac guud ka dhaxeeyo tusaale ahaan doolar doolar lagu iibinayaa waa hal jinsiun waa wada dolar hadduu yaryar yahay iyo hadduu waaweyn yahayba waa dolar lama kala badin karo mar haddii iyaga dhexdooda la ysku sarifayo lama odhan karo boqolka dolar waxaad iigu sarifaysaa shan iyo sagaashan sirsir ah oo dollarka yaryar ah boqol dollaroo isku yaal baan kuu dhiibayaa shanta kale u gooso maadaamaad ii yaryaraysay markaas han iyo sagaashan isii waxaynu odhanaynaa wa riba bicayniha waayo sabab aad lacagtan dheeraadkaa ku qaadanaysaa meesha ma taallo boqol dollar waa boqol dollaru haddaad u samafalayso inaad u yaryarayso oo goshahayna u yaryaree haddii kalena wax muqaabila ha ku qaadan waxaa la mida haddii magaca bariis ka dhexeeyo waa jinsi bariiskani waa mid qaali ahoo baasmaati baa la yaadaa waa sidano digdigtaa cidi dhegaysan mayso mar haddaad bariis bariis ku iibinayso kani mid waxa weeyaan xaytalbooshoo noocii jilicsanaayo dhalaalooqa ha noqdo kani baasmaati ha noqdo kani baazarce ha noqdo kani gantafuurigii adkaaye cari karida loodhan jiray ee aan bislaanba jirin ha noqdo farqi male mar hadduu wuxuu magaca bariis ka dhaxeeyo ama ha kala qiimo badnaada ee qiimo ku iibiyoo dee lacag siiso laakiin bariis baan bariis siinaya haddaad tahayd oo bariis bariis qaabiliso lama kala badin karo timir timir lagu iibinayaana waa la mid nooca ugu qaalisan ee cajwada la yahdo cajwat lmadiina ee nebiguna sal allah alay waslm xadiista ku ammaanay ee dawada leh ta noocaasiya xitaa hadday tahay oo ugu qiimka sarraysa ta ugu liidataa lagaa yeeli maayo inaad ka badiso adoo ku iibinaya dhexdooda adoo dhexdooda isku iibinaya haddaad se lacag siinayso waa lagaa yeelayaa inaad tidhaahi tanina waa labaatan doollar tanina waa laba doolar ama waa saddex doolar waa sax waa lagaa yeelaya laakiin iyagaan isku iibinayaa markaa taahid ciddi kaa dhegaysan mayso inaad kala badiso oo lagaa yeeli maayo marka ribowiga laba shay oo kastoo isku mid ah laba shay oo kasto isku mida marka la ysku iibinayo dhexdooda in la kala badiyo lama ogola in la kala badiyo lama oqola wakhtiyada qaarkood waxaad arkaysaa dhulkeennan meelaha qaar oo marka la doono la kala badinayo lacagta elektaroniga ah ee doolarka ah iyo tan caadiga ah ee doolarka caadiga ah oo marba mid la sarraysiinayo oo la leeyahay boqolka doolar waxaan kuugu beddelayaa waxa weeye maalan boqol iyo intaa oo electroni ah electroni mani ah arrinta noocaasi ah haddaan wax kaloo camal ahi raacayn sida in la leeyahay meel fog baan ugu xawile gobol hebel baan ugu tuura markaaad gobol hebel ugu tuuraysa lafteeda waa in shirkaddu kula ogoshaa shirkadda hawshan leh ee zaadka iyo ii dahabka iyo shirkadaha soo saaray dee iyagiiba hadday bilaash ka dhigeen anaa ka sii baayac mushtaraya oo wax nidaamkooda khilaafsan oo aanay ugu talagelin gelayaa suuragal maaha wayna ogol yihiin oo ay leeyihiin markaanu kuu furno adeega ama ka faa'iido ka doon ama iskaga adeego wayna waynay ogol yihiin laakiin ictidaa in lagu sameeyo iyo xadgudub sax maaha marka haddii meeshii xawaaladi raacdo oo uu leeyahay dee meel fog baanu ku diray inuunbay weji yeelan kartaa inuunbay weji yeelan kartaa oo marka waxay noqonaysaa camalu kuu qabtay inuu wax kaaga qaato oo hadduu kugu yidhaahdo boqol baan kuu xawilayaa electroni manyahe boqol iyo hal dolar keena ama boqol iyo laba dolar weji bay yeelan kartaa laakiin waxaan weji marnaba yeelana labadan qofay is hor ee uu leeyahay maxaad u baahan tahay saad leedahay boqol saada baan doonaya marka boqolkiibaad saata ha laba kale ku soo dar aan kuu diraya oo labadan kale weji baan ku bixinaya maxay tahay manaa weji allaaliya weji ay leedahay waaba is hortaagannahay sunnaga wada joogna yani arrin saxa maa waa doolarka doolar kii soo saaray ee electronic manigan sameeyeyna wuxuu ugu talagalay boqol dolar inuu ahaado wax dheeraad iyo wax ka dheeraado u leeyahay ma jirto dolar waa dolar hadduu mid maalan bira ka samaysan noqdo boqolka dolar iyo hadduu warqada ka samaysan yahay iyo hadduu electroni yahay farqi male wax camaloo aadii qabato adii xawishayna ma jirto marka arrin saxa maaha arrinta noocaasiyo dadka qaarkood ku kacayaan arin saxa ma aha marka almuhim ribada labada shay ee isku mida ah marka la isku bedelayo lama kala badin karo ribalfadli baa gelaysa ribadii kala badinta ayaa gelaysa waana shay muxarama wax bannaana maaha qodobka labaad waxaa gelaya riba nasi ah ribadii dibdhigista oo ah labadaa shay ee laysku bedelayo ee laysku iibinayo haddii midkood maqan yahay oo uu dayn noqdo ma bannaana ribanna sii aa gelaysa boqolka doolar isii hadhow baan kuu soo dirayaa waan kaa soo daba dirayaa goormaad iga sabadoo daba diraysa hadhow markay soo gasho yani suuragal maa wuxuuna rabaa inaa wax kala iibsataan haduu kaa amaahanayo waa gaal ribadan aynu ka hadlaynaa waa riba albayc waa ti iibka gelaysa ma aha wuxuu ku leeyahay amaahi boqol iyo amaahi hadhow waan kuu soo dira amaah ma aha iib buu doonaya hadday sheekadu iib noqoto labadaa bahal la kala bedelayo ile iibkuna waa mubaadalatu maali bimaal aw bimanfaca calaa wajhi ta'biid si joogto ah oo jiritaankeedu maalan uu daa'im yahay in xoolo xoolo loogu bedelo ama manfaco loogu bedelo mar hadday sidaa tahay in midkood amaah noqdaa ma bannaana kiila bariisa oo noocaasa kiila kaloo noocaasa ii dhaafi haddana ma haya hadhow baan keenaya ma suuragala ah. waa markay iib tahay waa marka laysku bedelaya hadday si amaah tahay waa weji kale oo ribadu halkaa ma gelayso haddaan wax dheeraada la raacin sidaynu dib ka arki doonno haddaan kugu idhaahdo boqol dollar ee amaah markaan bisha qaataa baan kuu keenaya dee ribo maaha amaah weye iib maaha taas iib maaha laakiin waxaynu ka hadlaynaa waa iibka weeye <clears throat> waa iibka marka ribada iibka gelaysa waa labadaa nooc waa riba alfadli oo labadii shay ee isku jinsigaha ah iyo riba nasii'a oo gelaysa labadaa isku jinsiga ah iyo labada aan isku jinsiga ciladu ka dhaxayso cilatu ribadu ka dhaxayso oo labada aan isku jinsiga cilatu ribadu ka dhaxayso maxaad uga jeedaa waxaynuga jeednaa dahabka iyo fidada waa isku cillo qura madcuumaadoo dhanna waa isku cillo qura cillada magaca doontaba u bixiyo marka maalan labadii shay ee isku midka ahaa isku jinsiga ahaa sida bariis ka bariis somalilan lacagteeda ka somalilan dolar ka dolar riyaal ka riyaal magacu doonama hal ahaado tan noocaasiya laba shardi baynuu dhigaynaa markay isku mid yihiin atamaaul inay isu dhigmaan oo aanay kala badnayn iyo ataqaabud in la kala qaato labadaa shardaynu udhigayna haddii waxa weeye cilaturiba ka dhaxaysa laakiin ay kala jaad yihiin cilaturiba ka dhaxaysa laakiin waa kala jaad oo waa halkii nebigu ka yidhi sala allahu alayh wasalam faida اkhtalafat mutaxadatan cilat riba iyadoo laga mideeyey oo mutaxada ah mid laga mideeyey ama mutaxidatu mid ka midowday cilat riba ribada ciladeediina ay ka midaysan tahay oo laga mideeyey xaaladda noocaasiya fabiicuu kayfa shi'tum sidaa rabtaan u iibiya idaa kaanat yaddan biyad hadday tahay wax la kala qaadanayo marka taqaabud baa shardi haddii iminka laysku iibinayo bariis iyo hadhuudh waa kala laba cunto waa kala jaad laakiin maxaa ka dhexeeya cilatu ribaa ka dhaxaysa oo aynu ku sheegnay alkayl aw ilwasni maca aducmi iyadoo cunto lala qabo ina wuxuu madcuum yahay marka shaygii mid kastaaba waa cunto la miiso ama la miisaamo maadaamay sidaa tahay bariis iyo hadhuur marka laysku iibinayo saynu doonnaa baynu kala badinaynaa midna shan kiila aan ka dhigno midna kiila qura ka dhigno haddaynu rabno laakiin bishardi waa in la kala qaataa lacag somalilan iyo dolar marka laysku sarifayo isku jinsi maaha waa kala jaad waa dolar iyo somalilan wey iyadoo ay sidaa tahay laakiin cilatu ribaa ka dhaxayso naqdaynkaa labadaba aynu haleeshiina wa mulaqu amaniya waa inagii lahay maadaamay sidaa tahay sidaynu doonno ha u kala badnaato boqolkii toddoba boqol markaa ha noqdo xaleto halkii doolar toddoba kun ha noqdo siddeed kun ha noqdo sagaal kun ha noqdo waxa dheeraadeen waxa ka dhinnaadeen wuxuu doonaya ha noqdo waxaynu leenahay sidaa doontaan isugu iibiya laakiin bishardi waa in la kala qaataa oo labadii sarrif waa taqaabud baynu shardinaynaa marka hadday kala jaad yihiin laakiin cilatu riba ka dhaxayso shardigu waa taqaabud waa inaan baycu nasii'a iska ilaali bayci mid la dibdhigayay iska ilaali haddii waxa weeye ay isku jinsi noqdaanna sida dolar dolar lagu sarrifayo laba ribaba iska ilaali riba alfadli inay kala bataan riba nasii'a in midkood la dibdhigo meesha ka maqan yahay labadaba iska ilaali marka wadaadku ama shiikhu raximah allahu tacaala raxmatan waasica taasi buu inoo tilmaamay oo isagu cilladii aynu ku khilaafnay uu ku dhisayo marka wuxuu yidhi falaa yubaacu lama iibiyo makiilun wax la miisayo bimakiilin wax kaloo la miisayo oo min jinsii isaga jinsigiisa ah ilaa bi haadayni shardayn ilamaa labadan shardi mooyaane oo ah waxa weeye isagaa sheegi iyo walaa mawsuunun bijinsihi ila kadalik waxa weeye ilamaa haddii walaa mawsuuni mid la miisaamayna biljinsihi laguma iibiyey ilaa kadalika sidaasi leeg mooyaan labada shardi xadiiska ayuunbaa markaa laga fahmi oo kolley halkan dee iguma qorna miyuu laba shardiya ah ku qoran mise xadiiskunbuu ka qaadanaya xadiiskunbuu ka qaadanaya macnaha labada shardiya hore ayaa loo dhigaya oo ah altamaaul oo milan bimilin iyo yaddan biyad iyo ataqaabud labada shardiya loo dhigaya waa labada oo xadiiska cubaad ibnu saamit ku sugan hadday shaygu mawsuun macnaha adigu almuhim isagu tiisi buu ku dhistay oo labadii cillo midna kayl buu ka dhigay midna wasni inana sidaas si leeg baynu leenahay hadduu shaygu naqdaynka iyo wixii la haleeshiiye yahay aynu waa mutlaqu amaniya cilladu iyo hadduu madcuumaadkii kayl ama wasni miduun raacayay uu yahay mid kastaba wax la jinsiya haddii lagu iibinayo laba shardi ka eeg altaqaabud iyo atamaaul atamaaul haddii la waayo ribalfadli baa dhalanaysa haddii isleekaan la waayo ribalfadli baa dhalanaysa haddii waxa weeye taqaabud la waayana riba nasii'a baa dhalanaysa labadaba iska ilaali markaa labadii ribaba way gelayaan iska ilaali wain biica makiilun bimakiil haddii shay makiila lagu iibiyo shay kaloo makiila oo min hayri jinsi laakiin aan jinsigiisa ahayn hadhuur iyo bariisoo kale aw mawsuunun ama shay la miisaamo isagu dahabkii iyo fidadii buu uga jeedaa ciladooda mawsuune bimawsuunin haddii lagu iibiyana min qayri jinsi aan jinsigiisa ahayn waa lacag lagu sarrifayo lacag aan la mid ahayn ama dahab lagu iibinaya lacag ila labadoodu waa isku cillo moogtahay dahab iyo lacag laysku iibinayaana waa la mid haddii labadaa isku jinsiga ah xaleha aan isku jinsiga ahayn laakiin isku cilada ah laysku iibinayo jaaza waa bannaan yahay bishardi taqaabud qabla tafaruq iyada oo la shardinayo in la kala qaato la kala qabdoodo intaan la kala tegin ka hor wa in biica haddii lagu iibinayo makiilun bimawsuun shay makiil ah shay ah waa wax la halbeego wax la miisaamo wuxuuna uga jeedaa haddii naqdaynkii lagu iibinayo acaamkiiiyo wixii la mid ahaa aw cagsi ama roganaha jaaza waa bannaanta waa labadii una marba dac lagaga imanayo walow kaana alqabdu bacda tafaruq hadduu doono qabdigu tafaruq dabadiiba ha noqotee intan wuxuu uga jeedaa waa hadalkeennii hore uuna inoo soo hormaray uun weeyaan ee maka carrabka un baynu marinaynaa wuxuu ina leeyahay labadii shay ee isku jinsiga shay kastoo isku jinsiga maxaa ka dhexeeya waxa ka dhexeeya ribana way ka dhexaysaa ile waaba isku jinsi qurae mar hadduu isku hal shay noqdo oo magaca guud ka dhexeeya timir bariis hadhuurko intaasoo nooc noqda dollar riyaal shilin somalilan magacuu doonaya ha yeesho mar hadduu magacan guud ka dhaxeeyo shaygiina ribowi yahay oo shay ribadu gasho yahay marka laysku iibinayo labadii ribaba waa ka suuragale ka carab oo iska ilaali ha kala badin markaad isaga isku dhex iibinayso ee isaga isku iibinayso si gaara hana la kala qaato oo iyadoo mid maqan yahay ha kala tegina hadday kala jinsi yihiin oo kala duwan yihiin laakiin cilatu riba ka dhaxayso oo ama magaca lacageed baa ka dhaxaysa ama lacagba maahe waa dahab isku cilla moogta marka laysku iibinayo saa doonto u kala badi ile waa kala jaade sidaa doonaysa u kala badi laakiin bishardi ya dembiyad waa inay noqotaa oo suuragal maaha aha intaad dahable u tagto inaad tidhaahid adeeraw kunkaa doolari goynaya i yaado uquyaado intaasoo garaam oo intaasoo garaa maxay noqonaysaa waayo haddaad intaaba ka dhigto silsiladan ama shaygan muxuu noqonaya uu ku yaado kun iyo labada boqol kun iyo laba boqol waayo kunkii baan hayaa labada boqol igu sii qoro waa riba bicayniha waa ribadii oo tabteedii ah waa riba bicayniha waayo labadani waa isku jinsi waa naqdayn aw maa yaquumu maqaamahuma waa isku mid sidaa doonto qiimaa ka dhig laakiin ha la kala qaato faida اkhtalafat hadihi اlasnaaf fabiicuu kayfa shiئtum ida kaanat yaddan biyad waa markay cilat riba ka dhaxayso wey hadday lacag magac leh lacag kaloo aan la jaadahayna magac kale lagu sarrifayana waa saasi le waa in la kala qaataa qiimaha wixii la doonaha laga dhigay beriis iyo hadhuur haddii la isku bedelaya waa in la kala qaataa sida la doonaha loo kala badiye markaa dambe waxaad iska ilaalinaysaa mar haddii ciladu riba ka dhaxayso riba nasiia ah oo qura intuu inoo sheegayna waa intaa ama haddaanay waxba ka dhaxayn sida bariis iyo lacag in laysku iibinayo ama dahab iyo raashin in laysku iibinayo mar haddaanay waxba ka dhaxaynin sidaa doonta u iibi xitaa waxba yaan la kala qabdoonnin haddii la doono igula howdheh oo gebigiisaba waxaa taadaa war dahabka waxaad igaga iibisaa raashin bigadaa lacagba kaaga iibsan maayo haddaad doona sina amaahato waxaan riba dahabka kala dhaxaynin dee kaga iibso waxaad dahabka waxaad ka siisaa konton gabdadoodoo beriisah eh. haddaad beriis kaga iibsato kuba amaaho haddaad doonaysidoo beriga dambe amaah ahaan dahabba oo maxay ahayd ugu keenba beriiso haddaad waxaad ka siisatay cunto tahay mar haddaan cillaturibaba ka dhaxayn amaah waa laguu ogolya halkanuu leeya bacda tafaruquna waa caadi ama haddii labada shay cilatu riba ka dhaxayso ama ay isku jinsi yihiin abadan midkood amaah ma gelayo waljahlu bitamaaul kalcilmi bitafaadul waa ka qaacida qaaciday ahlulcilmigu qaacida ahaan bay u adeegsadaan cibaarada iyaga ah waljahlu in laga jaahil noqdo bitamaaul labada shay inay isu dhigmayaan kalcilmi bitafaadul sida iyadoo ay kala badan yihiin weeye kalcilmi sida iyadoo la ogaaday weeye bitafaaduli kala badnaantooda eeg labada shay waa inay isleekaadaan baynu nidhi soomaa haddaad garanayso inay kala badan yihiin waa riba bicaynaha sow sax maa haddaad ka shakido markluga hebelow ma kala badan yihin wallahi ma hubaniyo waxa aad uma hubo mar hadday shakiba gashay shaygii ribowiga ahaa waxay ka dhigan adoo ribadii ku dhacay waayo min baabi alqawaacid waxaa ka mid a markaa alxurma tubna cala alixtiyaad xaaraamta waxaa lagu dhisaa dadaal xaaraamta siba siday ka dadaal badan tahay baa lagu dhisaa layskagama dhiirado waa layska hubsadaa marka haddii ay labada shay kala badan yihiin waa riba bicayniha waynu fahmi hadday shakiba gasho waatay adduun ma kala badan yihin mise waa kala yar yihin oo la kala garan waayo way kala badan yihin macnaha xukumkii ribadaa la siinayaa wey waayo ribadii shaki lagu geli maayo wuxuu yidhi kamaa naha nebiyu sal allahu alيh wasalam sida nebiguba u nahiyey sal allahu alيh wasalam can bayc اlmuzaabana bayca musaabanada loo yaqaano wa huwa shiraau tamri bayca musaabanaduna waa timir iibsigeed bitamri timir lagu iibiyo timirtaasi oo fii ru'uusi nakhli ku sugan geetimireedka madaxiisa ku sugan muttafaqun calayh macnaa nebigu wuxuu nahiyey baycu lmusaabana baycu lmusaabanaduna waa timir dhulka taalla oo mid geed saaran lagu iibinayo qiyaasta ay uga dhigmayso oo dadka ahlulkhibraa ah ee yaqaan baad u yeedhaysaa tusaale ahaana masaad odhanaysaa hebelow geedkan timirta imsaa saaran suu odhanayaa dee labaatan kiilo timiraa saaran labaatan kiilo weeye kan si kasta u qiyaaso waayo labaatan dhulka yaala qaado labaatankaa cusub ee dee hadda geedka ku taalla anqaata ah igaga iibso waa la diidey maxaa loo diidey yaqiin baanay ahayn inay tanina labaatan tahay tanina labaatan tahay tan waa dhulkay taalla waa la hubaa oo haddaabad miisaamaysaa laakiin taa geedka saarani waa male lamana ogola sidaa awdeed baa loo diiday allahuma ilaa wixii sharcigu ka soo reebay aynu arki doonno mooyaane laakiin warahasa wuxuu nebigu ruqseeyey sala allahu alayh wasalam fii bayci alcaraaya baycu alcariya wax loo yaqaano bikharsihaa mala awaalkeedaanu ku baneeyey markii bayculmusaabana la xaaraam yeelay oo ah timir dhulka taalla mid geed saaran in lagu iibiyo waa licadami taxaquqi tamaaul isu dhigankoodii baan yaqiinahayn waa la bannayn lahaa laakiin waxaa loo diidayaa inay isu beegtoomayn ile milan bimilan baa la rabay tii baan yaqiinahayn oo laga shaki qabaa alcilmu bitafaadul alcilmu xale aljahlu bitasaawina kalcilmi bitafaadul bay la mid tahay in laga sida iyagoo kala badan bay la xukun waa xaaraam wey marka nebigu sal allah wuxuu ruqseeyey wax bayculcaraaya la yhaahdo oo ah min atacari ka timiyo tajarud ah shaygii in la dhartiro oo maalan had jeer markay beer leeyihiin carabtu waxay samayn jireen geed ka mid ah ayaa maal oo kale laga dhigi jiray oo la odhan jiray ciddii masaakiintaee soo gashaa beerta inta yaree dacalka ah iska cuneen dabeedna markaad iska soo gashaabaad iska iska guranaysa cid ku odhanaysa war daama jirto midhar baad ka guran iskaga tegi waa iska sadaqad laa banneeyey cariya taasay asal ahaan ahayd dabeedna iminka sharcigan markii dambe noo ciibka ka mida bay noqotay oo waxay noqotay in la yidhaahdo baycu lmusaabana waxaa laga soo reebayaa xaaraan noqodkiisa shan awrar wixii ka yar shan awrar wixii ka yar yaa lilxaaja looga soo reebaya ribadiibaa in ka mida laynoo baneeyey oo shan awrar wixii ka yara oo geed timireedka timirtu dushiisa saaran tahay waxaa la ogol yahay shan awrar wixii ka yar halkii awrarba waa situuna saacan waa lixdan saac shanta awrar waa saddex boqoloo saac adugu waa toddoba boqol iyo dheeraad kiilo wey marka wixii intaa ka yar waxaa u bannaan qofkii inuu timir dhulka taala mid geed saaran ku iibsado oo markaa timirtan gabowdee aad haysatay aad ka yara nacdo ee taa cusub ee da'aysa aad adu danaynaysaad lacagna iska weydo waxaad heli kartaa inaad tidhaahid war ninoo timirtaydan qaado oo ha kala cabire oo kala qiyaasee hana labaatankaa geed bal intay timir ka noqonayso cid yeedh dabeedna kharsi baa lagu samaynaya waa lamala awaalaya labaatankaa geed markaannu sidaa u eegnay qiyaasno intaasay noqonaysaa intiibaad bixinaysa bishardi waa inaad shan awran ka yarta shiikhu markaa shuruud buu u dhigay ay ka mid tahay qofkuna waa inuu baahan yahay waana inuu lacag haysan laakiin runtii riwaayadda sidaa ku timiya shaafici warinaya riwaayo ansaxday maaha ee sida saxiixa ah madhabka shaaficiyaduna yahay ibnu xasmi aلظaahirina doortay qowlka saxiixaana ah waa in ciladani ay caam tahay ruksadu oo qof baahan iyo qof kaleba ay u bannaan tahay oo xukunka laga siman yahay asal ahaan markii hore dad baahan haba loo jideeye adoo lacagta jeebabka ku sita waa inay bayculcaraaya kuu bannaantahay qowlkaasaa ah xoog badan shiikhana waan ku khilaafaynaa masalada marka wuxuu warahasa wuu banneeyey fii bayci alcaraaya bikharsiha mala awaalkeeda isha laga cabirayo fii duuna khamsatu awsuqin shan awrar wixii ka yar lilmuxtaaji baana loo banneeyey kii baahanaa ilaa rudabi timirta qoyan ee rudabta ah ee maaluudu da'ayso u baahanaa ee aan weli engegin walaa amana cindahu yashtarii biha walaa amana cindahu lacagna aan haysan yashtarii bihi uu ku iibsado rudabta bikharsihaa baana loogu banneeyey ilka cabirka mara'awaalka in isha laga cabiro oo la yidhaahdo intani maxay u dhigantahae taa uga dhigantaa dabeedna sidaa ayuu kala iibsadaan rawaahu muslim baa wariyey markaa muslim si guud buu u wariyey laakiin quyuudaadka noocana kuma waafaqayno ee riwaayaadka saxiixaynkiiyo qayrkoodba way idlaaqeen oo waxay tilmaameen nebigu inuu saaxibulcariya u banneeyey inuu bikharsiga ah ku iibsado marka saxiixuna waa in cilladu caam tahay oo mid baahan iyo mid kaleba arrinta uu xaqu leeyahay inuu iibsado halkaa haynoo joogto wallahu subxana wa tacala aclam